alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed w sallama tasliiman kaiira waxaynu ku soo jirnay qaybta ku saabsan alkhaas mukhasisaadku waxay u qaybsamaan mutasila iyo munfasila mukhasisaadka mutasilka ahi waa alistinaa walshartu walwasfu walgaayatu wa badalu lbacd saddex ka midaa ah shiikhu sheegay waa istisnaaga iyo shardiga iyo wasfiga labada labadaa sheikhu ma sheegin waxaynu joognay qaybta ku saabsan alistinaa sheekhu waxau uhi raximah allah wa sharuhu anlaa yuraa munfasila walam yakun mustaqriqan lima khala wanutqu mac ismaaci man biqurbihi wa qasduhu min qabli nutqihi bihi wa sharuhu shartu listinaa istinaaga shardigiisu yacnii shuruuddiisaa loo jeedaa hal shardi lagama tilmaamaayo in shuruuddiisoo dhan loo jeeday hal shardi aan looga jeedin maxaa laga qaadanaya halkii maxaa ku tusinaya yani waxa weeye waa mufradun mudaafun ilaa macrifa waa mufrad macrifo loo idaafeeyey mufradna haddii macrifo loo idaafeeyo wuxuu faa'iideeyaa cumuum marka sharduhu waxay la macno tahay shuruuduhu ayay la macno tahay wa sharduhu shardiga istisnaagu bimacnaa shuruuddiisu anlaa yuraa munfasila waa inaan markaa lagu ogaanin munfasilan munfasil inuu yahay oo hadalkii hore ka go'an yahay waa inaan lagu haddaad ru'yada cilmiye ku ama allaa yuraa waa inaan la arkin munfasilan xaaluu munfasil ka yahay oo ka go'an yahay waa inaan markaa la arkin ee uu la xidhiidhsan yahay waa shardiga koowaad walam yakun mustaqriqan limaa khala oo aanu ahaynna mid wada maanshaynayoo wada cammimayoo wada gaadhaya limaa khala ay limaa madaa kii tegey ee hadduu istiqraaqayo wada gaadhayo wixii tegey oo ka laga soo reebayiyo ka la soo reebaya ay isla eg yihiin oo aynay ziyaado kala lahayn markaana istisnaagu asix maayo wanutqu mac ismaaci man biqurbihi shardiga saddexaad waxaa loo shardiyaa in lagu dhawaaqo mac ismaaci man iyadoo lala qabo kii in la maqashiinayo biqurbihi istaqarra biqurbih ku sugnaaday dhowaanshihiis ee isaga ku dhowaa waa shardiga saddexaad wa qasduhu min qabli nutqihi bihi shardiga afraad waxaa kaloo loo shardiyaa waa in loo qasday istisnaagani maqsuud waa inuu ahaa oo la rabay in laga reebo hadalkan min qabli nudqihi bihi intaan lagu hadlin hadalkanba wax laga reebayo intaan lagu hadlin ka hor waa in la niyaysnaa in waxaan laga reebayo ee haddaan hore loo niyaysnayn ee mar dambe ay ku dhalato markuu hadalka ku dhex jiray ama markuu sidaa u dhammeeyey inuu ka reebo ay ku dhalatay istisnaagaasi asixi maayo wuxuu sheikhu halkan ku sheegay afar shardi oo loo shardinaayo sixada istisnaaga loo shardinayo ashart alawal istisnaagaasi waa inuu hadalka la xidhiidhsanaa oo aanu ka go'nayn ee eh, haddii munfasil ay kala ahaayeen oo intuu hadalkii yidhaahdo lizaydin calaya casharatu danaaniira ninka zayd la yidhaahdo waxaa u sugnaado uu igu leeyahay toban diinaar dabeedna uu iska aamuso oo mar dambe yidhaahdo ilaa khamsatan shan ka mida tobanka diinaar oo aanu igu lahayn marka laga reebo istisnaagaasi asix maayo waayo itisaalkii buu waayey waa in hadalka la soo reebayaa erayga lagu soo reebaayo iyo waxa la soo reebayaa waa inay la xidhiidhsan yihiin kan laga soo reebayey ee hadday munfasil ka noqdaan waxay noqonaysaa inaanu istisnaagaasi asaxayn mutasil inuu yahay markay sheegayaanoo shardinayaan culammadu waxay leeyihiin waa inuu curfan muttasilan la yahay muttasilan filcurfi waa inuu yahay oo muttasilan filcurfi maxaa laga tilmaamaya xaqiiqatan inuu muttasil la yahay oo isla markii hadalka la yidhiba iyadaan loo nasan ama aan la aamusin ama aan la hakan markiiba in la raaciyey lizaydin calaya casharatu danaaniira ilaa hamsata danaaniira waa muttasilun lafdan or bay ula xidhiidhsantahayba waxaa la mida fii xukmi lmutasili inay leedahay munfasil waaba ka yaho waa ka yaro go'ay hadalkiie oo hadalkii waa kala yaro go'aye laakiin fii xukmi lmuttasil weeye fii xukmi lmuttasil maxaa looga jeedaa cibaaradii markuu sheegay baa qofac qabtay ama hindhisa qabato markaasuu qofacay qofacaa kala gooyey ama hindhisadaa kala goysiiyey ama matag baaba qabto markaasuu matagay isla markuu afka ka qaadayba markaysa waa raaciyey bizaydin calaya casharatu danaaniira markuu yidhaha qofac qabto waa qofacay ama matag baa qabtay ama hadalkaaba ku dheeraadayoo nakhaskaa qabtayoo inuu neefsado ugu tala galo markuu saa u neefsadayba ilaa khamsata danaaniira buu raaciyey muttasilun xaqiiqatan ma ahoo lafdan ulama xidhiidhsano in yar bay ka go'an tahay cudurdaar baana keensaday laakiin waa fii xukmilmuttasili xukmulmuttasil bay leedahay cudrigaa yar ayaa kala yara gooyey oo litanafusin aw sucaalin aw naxwi daalik itisaalkii markaa waxba yeeli laakiin ikhtiyaaran hadduu intuu isaga aamuso cabaar markuu joogo uu ka daba keeno ilaa khamsata danaaniira waxay noqonaysaa istisnaagaasi inaanu asaxaynin tobanka diinaaraad qiratayna waa lagugu leeyahay iska bixi iyagoo dhammaystiran masalada iqraarka weliba aan baraarujiyey xaq makhluuq qofku hadduu qirto sina ugama hadho waan iska ciyaaraya hadhow cid kaa yeelmayso haddaad tidhahda hebel wuxuu igu leeyahay malyan dollar buu igu leeyahay markhaatiyaal u yeelo laga aqbali maayo hadhow ciyaar iyo beenbeenbay ahay qada'an hadday noqoto waa lagu xukumaya xaq makhluuqaad qirataa sina kaagama hadho xaq ilaahay waad ka noqon kartaa haddaad qirato laakiin xaq makhluuq xataa kama noqon kartid waan iska ciyaarayna cid kaa yeeli mayso marka iqraarku waa khatar aliqraar bixaqi makhluuq aad buu culisiya waayah shardiga koowaad waxaa loo shartiyaa waa inuu munfasil aanu ka ahaynee mutasil la yahay ayaa loo shartiyaa jamaahiiru ahlicilmina saasay u shardinayaan qowl shaadaa jira oo laga soo naqliyey cabdulahi bni cabbaas odhanaya hadduu dhowr bilood dabadeed istisnaa ka daba keeno waa raacin karaa ama ilaa sana ardaydiisa qaarkoodna waa ka qaateen qowlka noocaasi waa qowl shaad ah culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen cibaarada uu sheegayey istisnaagan hadda aynu halkan ku baabaysannay oo kaga hadlayno ma ahayne altacliiq bimashii'at illaah masalada ku saabsan bay ahayd istisnaagu ka hadlayey mashii'ada ilaahay in wax lagu xidho yaan looba odhan istisnaagan istilaaxigee halkan lagaga hadluu ka mid yahay yaan laba odhanbe dee sharcan baa istisnaa loogu itlaaqay ama luqatan baa loogu itlaaqay laakiin istisnaaga istilaaxigee laga warramo kama mid ahaa ee la baabaysto laakiin sharcan inay istisnaa tahay oo lagu itlaaqo ama luqa ahaan loogu itlaaqo iyadu waa jirtaa culammada mufasiriintu waxay ku fasireen may bal reebinoo in shaa allahu may odhan markay yidhahaan beertaynu goosanaynaa istisnaaga laga nafiyey waa inay insha allahu yidhaahdaan baa laga nafiyey oo laleeyahay may odhan axaadiistana way ku soo aroortay iyadoo altacliiq bimashii'ati ilah lagu itlaaqayo inay tahay mashii'ada ilahay in wax lagu xidho istisna inay tahay lagu itlaaqayo wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam yidhi man xalafa faqaala fii xalifihi in shaa allah faqad istanaa haddii sunanka qaarkood ay soo wariyeen culammaduna ay quweeyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada quweynaysa ruuxa dhaarta oo dhaartiisa inshaa allahu ku yidhaahda wuxuuhi wallaahi saasaan samaynayaa in allah waa istisnoodoo istisnuu raaciyey riwaayo kale waxay sheegaysaa in shaaa facal in shaaa facala wa in shaaa lam yafcal ruuxa dhaartoo dhaartiisa gudaheeda ku yidhaahda in shaa allaahu hadduu doonana waa samaynayaa shayga hadduu doonana waa iska daynayaa waayo dhaartii waxaa ka furay inshaa allahuda uu daba dhigay taasaa ka furay waxaynu ujeednaa sharcan dee saasaa loogu itlaaqay culammada qaarkoodna waxay ahaan luqatan baa istisnaa loo odhan jiray marka ta uu ibnu cabbaas ka hadlayay taasay ahayd culamada qaarkood waxay ahaan kamay asixin laakiin saxdu waxay tahay inay ka sugan tahay waayo xaakim baa mustadragiisa ku soo wariyey waana saxiixiyey culamo kalena waa saxiixiyeen marka warka ah kama sugna waa war aan saxiix ahayn ha yeeshee culamada qaar baa waxay yidhaahdeen ibnu cabbaas muraadku uga jeeday waxay ahayd suu aayadda markaa ugu camalfalo ruuxu ee xukunkii uu sheegay markii hore ayaa insha allaahu uu ka dabageeyey muddo dabadeed ama bilo dabadeed ay ka kor yeelaysaa muraadku maaha ee wuxuu uga jeeday aayatulkahfi in lagu camalfalo walaa taquulanna lishayin innii faacilun dalika hadan ila an yashaaa allah marka wuxuu uga jeeday insha allahu kollayba iska dhaho iska raaci laakiin xukunkiibaa irtifaacaya muraadkiisu maahay calaa kulli xaal ama muraadkiisu sidaa ha ahaado ama inay xukunkuba kor yeelaysa ha ahaadabe sida jamaahiirta culammadu ku tageen baa saxan sheikh baa wuxuu doonay magaalada bakhdaad la yidhahdo inuu ka guuro wuxuu yidhi anoo doonaya inaan guuro ayaa waxaan arkay buuhi mid iibinaya khudrawaad iibinayo baqaal ah markaasaa wuxuu yidhi ibnu cabbaas mas'aladaas waa ku qaldamay waayo haddii insha allahu laga daba keenaa xukunkii kor yeelayso qofku dembigii kaga badbaadayo fadrib bihi walaa taxnath lama yidhaahdeen ee waxaa odhan lahaa u insha allahu ka dabageey marba haddii la yidhi waxaa weeye xawr yaryar soo qaado oo si aad markaa dhaartii u beri yeesho nebigaa lagu yidhi wakhud biyadika diqfan fadrib bihi walaa taxnath dabeedna cadadkii ay ahaayeen cadadkii aad ku dhaaratay inaad ku dhufanayso oo sidaa u wada socota hal mar saa ugu dhufo oo la doonaayey markaa dembigii inuu kaga baxo dee sidaa laguma yidhahdeene insha allahu dhe baa la odhan lahaa marba haddaan taa lagu odhan garaacii uunoo khafiifsan in lala yimaado maadaama la amray suu xilsiga uga badbaado insha allaahu muddo dabadeed laga daba keenaa inaynay waxba ka kor yeelaynin baa laga qaadanaya si kalena waa u soo naqliyaan in markaa waxaweyaan yani inan yari ay qisada sheegtay dabeedna wuxuu idhi beled baqaal ibnu cabbaas radinayo beled laga guura ma aha waa beledu cilmin waa dhul cilmi yaa halkiibuu ka baaqday baa layihi iska joogay shardiga labaad waxaa loo shardiyaa waa inaanu mustaqriqa ahayn oo wada maanshaynaynin wixii laga soo reebay oo la soo reebaha iyo laga soo reebuhu waa inayna isla ekayn lahu calaya casharatu danaaniira ilaa casharata danaaniira wuxuu igu leeyahay toban diinaar marka laga reebo toban diinaar aanu igu lahayn mooyaane hadday saa isu leekaadaan oo mustaqriq noqdo wuxuu noqonayaa istisnaagaasi baatil ayuu noqonayaa sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen culamada qaarkoodna ijmaac bay ku soo naqliyeen laakiin ijmaaca waxaa khilaafsan ibnu talxat alandalusi oo weji baa laga soo naqliyey ibnu talxat alandalusi inuu yidhi hadduu ninku yidhaahdo xaaskiisa ku yidhaahdo saddex dalqadood baan ku furay ilaa alaaan yacni way isgoosanayaan waxba furmi maayaan weji noocaasuu sheegay waana istisnaa oo mustaqriq ah calaa kulli xaal qowlkaasi waa shaad ibnu talxa laga sheegay sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen salafan wa khalafan baana saxan istisnaagu hadduu mustaqriq yahay wuxuu noqonayaa midaan asaxayn buu noqonaya culamada qaarkoodna waxay dhahen istisnaaga mustaqriqa ahi wuxuu ku saabsan yahay cadadada ee haddii wasfi la soo reebo wasfigaasi istiqraaqii keensado waa asaxayaa dhibi kuma sugnaan masalan waxaa la yidhi laa tucطi talabata almachadi shay'an ila alfaa'iziina minhum wasfi baa la reebay ardayda maxadka waxba ha siinin kuwooda baasa mooyaane kuwa kale waxba ha siinin dabeedna way wada baaseen istisnaagaas ma asaxaya mar hadday wasfi tahay culammada qaarkood waxay dhahaan waa asaxaysaa mustaqriqba ha noqoto oo hadda talabata almachad iyo alfaa'iziina minhum waxay noqotay mustaqriq ruux dhacayba ma yeelan xaalka noocaasa wuu asaxayaa bil wasfi hadduu ku sugan yahay laakiin bilcadadi hadday tahay tira hadduu ku sugan yahay tiradiina istiqraaq ka yimi qowlkaa shaadkee ibnu talxa mooye inta kale oo dhan culammadu waxay leeyihiin istisnaagaasi wuxuu noqonayaa baatil waa laqwi wax laga soo qaadi maayo wuxuu qirtayna waa lagu leeyihi hadduu amray waxna amarku sidii buu yaalla hadduu wax reebana sidii buu yaalla waxay ka dhigan tahay istisnaagaas inaanu dhicino waayahay marka shardigaasina waa istiqraaqa masale kale oo culammadu isku khilaafsan yihiin ayaa jirta oo waa hadduu yahay ka la soo reebaya mid ka badan ka wax laga soo reebayo baaqiga hadhaya khilaaf baa taa ku jira lahu calaya casharatu danaaniira ilaa sittata danaaniira wuxuu igu leeyahay toban diinaar marka laga reebo lix diinaar oo aanu igu lahayn marka laga reebo baaqigu igu leeyahay qadarka laga reebay ee laga istisnooday iyo qadarka mustasnaa minhuga ka soo baaqi noqonaya soo hadhaya kee badan inta markaa uu istisnoodee ka reebay ayaa ka badan baaqiga soo hadhaya marka laga jaro qadarka laga reebay oo afar diinaar baa soo hadhaya inta uu ka reebayna ee uu ka istisnoodayna tobankii diinaar waa lix suuradaasoo kale culammada qaarkood waa diidayaanoo waxay leeyihiin asixi maayo culammada qaarna way asixinayaanoo waxay leeyihiin dhib maleh ka la soo reebaya hadduu ka badan yahay baaqiga ka soo hadhaya ka laga soo reebaayo hadday wasfi ku saabsan tahay yadana dhib ma leh laakiin cadadkaa khilaafka ku jira ma aad laysugu haya waxaa la ysla oggol yahay ka laga istisnoonaya hadduu yahay alaqal mid ka yar qadarka ka soo hadhaysa mustasnaa minhuga marka laga jaro kii laga istisnooday lahu calaya casharatu danaaniira ila arbacata danaaniira istisnaagaasi waa saxiixun bilijmac oo waxay yidhahdeen istisnaaga waxaa loo keenay liikhraaji lqaliil inta yar in lagu bixiyaa loo keenay asaalatan laakiin qadarka badan baa lagu bixinayaa dee ma suuragal aha bay yidhahdeen qadarka badan baa lagu bixinayaa ma suuragal aha laakiin wasfi ahaan waxaa soo arooray iyadoo inay cadad ahayn in ka badan la soo reebaya waa soo aroortay ina cibaadii laysa laka calayhim sultaanun ila man ittabacaka min alghaawiin ilaa man ittabacaka cidda ibliis raacdiyo ciddaan raacin yaa badan cidda ibliis raacdaa badan haddana iyagii baa la soo reebay marka istisnaa bilwasfi hadday tahay inta badan waa la soo reebi karaa dhibi kuma sugnaan marka shardiga saddexaad waxa weeye wanutqu mac ismaaci man biqurbihi waxaa u shardiga in istisnaaga lagu hadlay iyadoo lala qabo cidda ku dhow inuu maqashinayo ilaaba ilaa waa inuu ku talafudaa ku dhawaaqa labada cibaaro maxaa u dhexeeya waxaa dhici karta intuu ku dhawaaqo inaan cidi maqal laakiin wuxuu tilmaamaya in lagu dhawaaqana ilaaba ilaa inay tahay cidda ku dhowna waa inuu maqashiiyaa labadaa arrin waa in israacan labadaa arrin waa in israacan haddii markaa aanu ku talafudin oo ku dhawaaqin walow haben niyeeye istisnaagaasi asix maayo mar labaadkana waa inuu yahay hadal la maqashiinayay ka ku dhowee dhinaciisa ku sugan waxa uu yihi lahu calaya casharatu danaaniira ilaa arbacata danaaniira marka ilaa arbacata danaaniira hoos buu yidhi laakiin cidda jaanibkiisa ku sugan waa maqlaysa oo wuu maqashiiye waa ansaxaysaa laakiin intuu yidhaahdo lahu calaya casharatu danaaniira inuu niyeeyo ila arbacata danaaniira istisnaagaasi u ansixi maayo laabudda waa inuu ku talafudaa ku dhawaaqaa weliba cidda markaa agtiisa ku suganna waa inuu markaa maqashiiya ama ay suuragalta inuu maqlaayo haddii kale istisnaagaasi asixi maayo ibnu cusaymiin wuxuu baraarujinayaa mawdican culammadu inay isku khilaafaan marka uu ruuxu faatixada iyo adkaaraha salaada iyo atixiyaadada iyo akhrinayo inuu markaa naftiisa maqashiiyo ama cidda hareertiisa ku sugan inuu maqashiiyaa ma lagama maarmaanba mise ma aha ilaaba ilaa horta alfaadda waa inu ku dhawaaqaa niyadda inuu ka akhriya kuma filla isagoo akhrin karayo carabka ka akhrin karayo wa kadalika dikri kastoo soo arooray waa in lagu dhawaaqaa dadka qaar baad arkaysaa wakhtiyada qaarkood iyagoo suuradda u eg sidii wax tukanaya haddana inay dibnahaba isku hayaan yacnii bishmihii isagoo dhaqdhaqaajinaya oo wax akhrinayaba arki mayse niyadda inuu ka akhriyaa kuma filla hada khalaq waayo in la akhriyaa la amraye in la niyeeyo lama amrin keliya in la niyeeyo keliya lama amrine in la akhriyaa la amray fuqaha badani waxay shardinaysaa ilaaba ilaa waa inuu naftiisa maqashiya bimacnaa ay suuragal tahay isagu inuu maqlayo waxaa dhici karta hadduu doono saxiixu samci inaanu ahaynoo dee maqlay laakiin waa inay suuragal tahay cod yani markaa inuu maqla ay dhici karto waa inuu ku ahrinaya low kaana saxiixa samci laakiin kuma filla inuu markaa yidhahdo niyaddan ka dareerinaya waayahay khilaafka masalada ku saabsan sheikhu waa ishaarayaa hadda ma kala arjaxaya mawadiic kalena waa kaga hadlaan culammadu kutub alfiqi bay markaa ay aad ugaga hadlaan waayahay waxay culammada qaarkood ka reebeen masalada ku saabsan maqashiinta ku saabsan haddii ruuxii markaa la dulminayo oo dhaar dulmi ah la marinayo xaalka noocaasa istisnaagii hoos waa u odhan karaa isagan cidnaba maqashin si uu xarajkanna uga baxsado dulmigana uga badbaado marka waxay noqonaysaa markaa cudri bay yidhahdeen culamada qaarkood laakiin haddii kale ilaaba ilaa waa inuu ku dhawaaqaa in la maqnaan ay dhici kartaa cidda hareertiisa ku sugan ay maqasho shardiga afraad waxaa la shardinayaa waa inuu u qasdaa istisnaagan oo maqsuud ay u ahaataa hadalka uu wax ka reebayo intaanu ku dhawaaqin ka hor ee hadduu markuu hadalka yidhi dabadeed niyeeyo ama dhexda ka niyeeyo isagoo hadalkii ku kala baran qowlkan waxaa ka dhalanaysa istisnaagaasi asix waxaana ay culammo badani ay yidhaahdaan hadalka intuu ku dhex jiray waa in ilaaba ilaa niyadu jirtay ama hor ha ka niyeeyo intaanu hadalkaba bilaabin ha niyeeyo ama isagoo hadalkii wada uu wax ka reebaayey intaanu dhammayn oo gebagabayn ha niyeeye ilaaba ilaa intaanu hadalkaas dhammayn waa in niyadu jirtaa walow fii khilaali alkalaamba niyadaasaa soo derdeen culamo badani saasay shardinayaan bacdina waxaabay shardinayaan intaan hadalka la bilaabin wax laga reebaayo in la niyeeyo waana sida daahirka hadalka sheikhu u egyahay wa qastuhu min qabli nutqihi bihi sheikhu wuxuu tusaaleeyey ninbaa wuxuu yidhi kullu zawjaatii tawaaliqu dumarkayga dhammaantood waa furan yihiin tawaaliqu markuu yidhioo qaafku afkiisa ka soo baxay dabadeed ayuu wuxuu yidhi war heblaaye maad ka reebtid markaasuu ilaa fulaanata heblaaye hadalka wax laga reebayo dhexdiisa niyadani ma jirin ee markaa hadalkaasi uu afkiisa ka soo wada baxay ee ka soo dhammaaday kullu zawjaatii tawaaliqu uu yidhi ayuu dabeed markaa arrinkaasi ku dhashay dabeedna isla markiiba wuxuu raaciyey ilaa fulaanata ma asaxaya mise asixi maayo haddii lagu socdo waa in marka hore la niyeeyaa ama dhexdiisa la niyeeyaa hadalka waxay noqonaysaa ilaa fulaanata inaynay asaxayn isagu wuxuu tusaalaynayaaba fii asnaa'i alkalaam buu niyeeyey kullu zawjaati tawaaliqu markuu ku dhex jiray intaanu hadalka wada dhammayn buu niyey fii asnaa'i alkalaam markaasuu ilaa fulaanata yidhi cala ra'yi lmu'allif ma asaxaysa buuri laakiin sheikhu wuxuu arjaxayaa inay asaxayso oo qowl baa jira culammada qaarkood ay qabaan fii khilaali alkalaam hadduu niyeeyo inay asaxayso laakiin markuu dhammeeyo dabadeed kullu zawjaati tawaaliqu isla markiiba haddana inay ku dhalato qaafkii markuu afkiisa ka soo baxayba inuu heblaaye ka reebo deedna u ilaa fulaanata u raaciyo aan waktiba u dhaxayn daa'ifo yar baa markaa taas bannaynaysa laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihin istitnaagaasi asix maayo laakiin daa'ifo culammada ka mida ah waxay leeyihiin mar haddii fasli badani aanu iman ee hadalkii ay muttasil la tahay ama xukmulmuttasil ay leedahay waa ansaxaya fasliga yare aan nafta lahayn oo kale aan wax weyn ahayn waxba ka soo qaadi maayaan bacdu ahlicilmi waxay deliishadeen xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam uu sheegay dhirta maka inaan la jarin dhirta xaramka inaan la goyn markaasaa cabbaas markiiba ku yidhi ila lidkhira yaa rasuula allah fa innahu liqaynihim wa buyuutihim markaasuu ila alidkhira xadiiska culamada qaar waxay u deliishadeen fasliga yar walow iddiraari bayaanu ahaane ee intaasoo kale la midi inaanay dhib lahayn waayo hadalkii dib intuu u soo celiyey oo u soo bilaabay ila alidkhira ma raacin ee ila alidkhir unbuu ka qadarkii sheegistee cabbaas u sheegayeyna waa u dhexayse ila alidkhira yaa rasuula fa innahu liqaynihim wa buyuutihim markaasuu ila alidkhira marka fasliga yasiirkaah inaanu dhib lahayn walow iddiraar bayaanu noqone bay culamada qaar ka deliishadeen waxay kaloo ka deliishadeen hadalkii marka laga faaruqay dabadeed haddaan fasligu dheeraan dabageynta laga dabageeya istisnaaga isaguna inuu asaxayo maana sidaa markaa hadda sheikha laftiisuna u deliishanayo asheekh ibnu cuthaymiin waa sida uu deliishanayo marka kaasina waa shardigii afraad wuxuu ku saabsan yahay waa in loo qasdaa min qabli nutqihi bihi culamo badani waxay leeyihiin min khilaali alkalaam hadduu niyeeyana waa la mid ayay leeyihiin bacdina waxaabay raacinayaan markuu sidaa u dhammeeyo hadduu markaa isla markaa niyadu ku dhalato u raaciyana inaan dhibi ku sugnayn shardi kaleo laysku ysku khilaafsan yahy waa jiraa shardigaa kale wuxuu ku saabsan yahay mutakalim keliya inuu ka wada dhaco ma shardi baa oo masalan taasi waxay ku dhisan tahay kalaamku tacriifka la tacriifinayo marka la eego miyaa lagu darayaa min mutakalimin waaxidin alkalaamu huwa allafdu almufiidu almurakabu marka saa laleeyahay oo kalaam la tacriifinayo min mutakallimin waaxidin inuu ka wada dhacaa ma lagama maarmaan bay hadalkii u tahay hadduu markaa ruux yidhaahdo qayb hadalka ka mid ah mid kalena uu dhammaystiro laba mutakalim kala duwan baa yidhi isku kalaam ma noqonayaan masale mid baa wuxuu idhi zaydun markaasaa midna wuxuu idhi saafara ama wuxuu idhi zawjatii markaasaa mid kalena yidhi taaliqu kalaam ma noqonayaa laba shakhsi oo kala duwan baa midba in yidhi culammada qaar waxay leeyihiin min mutakalimin waaxidin waa inuu ka dhacaa hadalkani haddii kale kalaam noqon maayo calaa haada waxay ku bineeyeen istisnaagiina ciddii hadalka hore tidhi waa inay isla kan oo istisnaaga ana ay tidhaahdaa oo kuma filla shaksi kale inuu yidhaahdo shakhsi kale inuu yidhaahdaa miduu ku filan yahay maaha marka mutakallim kale inuu ka dhacaa waa lagama maarmaan waxaana laga daliishanaya xadiiskan laftiisa ila alidkhira nebigu kuma kaaftoomin sala allahu alayh wasalam hadalka cabbaas ila alidkhira uu yidhi ilaa uu isaguna ku dhawaaqay sheikhu waxau uhi raximahullah wa shartuhu shuruudda uu leeyahay istisnaagu an laa yuraa waa inaan lagu ogaanin munfasilan hadalka wax laga reebayo mid munfasilka ah inuu yahay waa inaan lagu ogaan ee uu la xidhiidhsan yahay inuu mutasil la yahay waa in lagu ogyahay ama xukmulmutasil leeyahay fasliga yasiirka ah inaanu dhib lahayn bay culammada qaarkoodna mareen walam yakun mustaqriqan aanu ahaynna mid wada maanshaynaya oo wada camimaya oo wada gaadhaya lima khala ay lima mada kii socday oo hadalka ka mid ah ay qabla alistisnaa socday waxaa loo jeedaa mustasnaa minhuga waa inaanu wada gaadhaynoo wada camimayn ee ay siyaado kale leeyihiinoo mustasnaa minhugu ka badan yahay qadarka laga soo reebayo isagoo Eh, hadday isla ekaadaan la soo reebaha iyo laga soo reebuhu aynay ziyaado kala lahayn cadadna ay yihiin asix mayso bilwasfi hadday ku istiqraaqo iyadana insha allahu dhib ma leh wanutqu mac ismaacihi maca iyo mac waa laba luqo labadaba markaa luqatulcarab baa loogu hadlay labadu waa fasiix daruuro maahay waa luqo wanutqu waxaa kaloo u shartiya in lagu dhawaaqo istisnaagii yani maca almustasna mac ismaaci man kii in la maqashiinayo lala qabo biqurbihi agtiisa ku sugnaa oo bimacnaa ficlan inuu maqlo lama shartiyo laakiin si uu u maqli karo inuu u yidhaahdo unbaa sharti ah walow lam yasmac yaanu maqlinba hadduu doono imanka salaadaha sirriga iyo salaadaha jahriga ah waxaa dhici karta sirrigii dee in la maqlaa dhici kartaa haddana la siraysanayo saxaabadu waxay ahayn nebigu sala allahu alay wasalam isagoo qiraa'ada akhrinaya sirriga ayaa markaa yusmicuna alaayata aw ilaayatayn aayada ama laba aayad buuna maqashin jire an maqli jirre culamada qaar waatay yidhaahdeen israarkiiyo jahriga waxa lagu kala saarayaa ishkaal yeelatay waayo jahrigii waxaa dhici karta in wixii lala jahro la maqli waayo waxaa dhici karta in la siraysto la maqlo culamada qaar waxay yidhaahdeen haddii loo qasdo in markaa la maqashiiyana waxay noqonaysaa noocii jahriga waa siday bacdi mareen haddii la doonaayo inaan la maqashiino walow haba maqlaba eh waxay noqonaysaa nooc israarka marka wannutqu waxaa la shardiyaa in lagu dhawaaqo mac ismaaci man kii in la maqashiinayo lala qabo biqurbihi agtiisa ku sugnaa hadduu doono yaanu maqlinba laakiin si uu ku maqli karo waa in loo yidhaahdaa ficlan inuu maqlo lama shartiyo wa qasduhu min qabli nutqihi bihi waxaa kaloo loo shardiyaa qasadkiisa uu qasdaayo istinaaga damiirka haaduu istinaagu u noqonaya wa qasduhu min qabli nutqihi intaanu ku hadlin ka hor inuu u qasdo bihi isaga aanu ku hadlin yacnii intaanu markaa ku hadlin ka hor bihiga waxaa u dhacaysaa mustanaa minhuga ka wax laga soo reebaayo intaanu ku hadlin ka hor waa inuu u qasdaa ee haddaanu markaa u qasdin markaa hore markaana asixi maayo walaslu fiihi ana mustasnaahu min jinsihi wajaaza min siwaahu waalaslu fiihi waxaa u asalaa istinaaga ay fi listinaa raajixa iyo haalibka waxa weeye iyo xaqiiqaduba anna mustasnaahu ka la soo reebaya min jinsihi ay min jinsi almustasnaa minhu ka laga soo reebayo inuu jinsigiisa iyo noociisa ka mid yahay yani lowlaa haddaan la sheegi lahayn uu soo gudageli lahaa isagana la nooc ahaa wajaaza min siwaahu waa bannaan yahay min siwaa jinsihii in laga soo reebaana waa bannaanta ay wajaaza alistinaau min siwaahu ay min siwa jinsi almustasna minhu ka laga soo reebayo jinsigiisa wax ka soo hadhay oo aan la jinsi ahayn oo la nooc ahayn in laga reebaa waa bannaanta innagii hore u sharaxnay qaama alqawmu ilaa zaydan zayd wuxuu ka mid yahay nooca qawmkuu ka mid yahay oo insaan bay isku yihiin ilaa zaydan haddaan la sheegi lahaynna qowmku soo gudageli lahaa idan wuxuu noqonayaa istisnaa muttasil buu noqonaya laakiin haddii la yidhaahdo saafara alqawmu ilaa ximaaruhum qowmkii waa safreen dameerkoodii mooyaane dameerkoodu miyuu ka mid yahay noocii qawmka miyuu ka mid yahay maya kama mid aha idan wuxuu noqonayaa istisnaa munqatic istisnaaga munqaticana macnihiisa culammadu waxay yidhaahdeen macna alistidraak buu noqonayaa oo laakiin baa lagu macnaynayaa yacni laakina ximaarahum lam yusaafir baa macnuhu dhacaya saafara alqawmu ilaa ximaarahum laakina ximaarahum lam yusaafir ha yeeshee dameerkoodii ma safrin waa joogaa dameerkoodii istisnaaga munqaticana culammadu waxay yidhaahdeen waa inuu yahay wax calaaqa ka dhaxayso ka laga soo reebayo oo laysmoodsiin karo waxaasina inuu raacsanaa la moodi karo ama la ismoodsiin karo ee waxaan inaba wax tacalluqiyo calaaqi aynay ka dhaxayn istisnaa munqaticaan u isticmaalaya ma suuragal aha oo in la yidhahdo qaama alqawmu ilaa sucbaanan hada laa yasix walow munqatici xataa ma noqon karo sababtu maxay tahay sucbaanka iyo qawmka calaaqa kama dhaxayso hadda dameerka maxaa looga reebaya dameerka calaaqa ka dhaxayso alaabtaa lagu qaataa rakuub baa laga dhigtaa biyahaa la saartaa marka waxaa loo fahmi karaa marka qowmku ay tagaan iyo markay guuraan iyo markay kacaanba inuu dameerkooduna musaaxib iskala yahay tacalluqa ka dhexeeya daraaddiid maadaama sidaas markaa waxa lays odhan karo ayaa musawiq ka dhigtay in wax laga reebi karo oo wahmigaa laysmoodsiin kara talaasumka ah tacalluqa ka dhexeeya daraaddeed baa musawiq ka dhigtay in laga reebo haddaan calaaqa ka dhaxayn oo wax tacalluqiba jirin istisnaa munqatici kama iman karo ximaarku waa mutacalliq bilqowm ya waa ximaar ahli biyaha lagu rartaa alaabtaa lagu qaataa marka qowmka inuu musaaxib iskala yahay ayaa la garanaya ama la fahmaya marka kani wuxuu yeelanayaa xagga suurada istisnaa buu u ekaanayaa laakiin xaqiiqatan istisnaa maaha culamada qaarkood waxay istisnaa waa yahay laakiin majaazan buu u yahay oo ama majaaz buu noqonayaa marka culamada qaar waxay asixiyeen badriddiinna laga soo wariyey badriddiin bnu malik inuu yidhi istisnaaga munqaici mukhasis waa noqon karaa jamaahiirta culammadu waxay yidhahdeen istisnaaga munqaica ahi mukhasis ma noqonayo ka mukhasiska noqonaya waa mutasilka uun laakiin daa'ifa ahlucilmiga ka mida ah waxay yidhaahdeen maya munqaica laftiisu mukhasis waa noqonaya laakiin bitawiil wuxuu mukhasis ku noqonaya tawiil saas aawadeed waa ka odhanayo saaxibulmaraaqi faltanmi sawban bacda alfi dirhami lilxadfi waalmajaazi aw lilnadami nisbee maro waxaad u nisbaysaa alfi dirham dabadeed xadfi wax laga xadfay lahu calaya alfu dirhamin ilaa sawban masalan saas u sawbku miyuu ka mid yahay noocii daraahimta miyuu ka mid yahay maaye noocii daraahimta waa ka duwany noocii daraahimta waa ka duwan marka waxaa laga dhigayaa in la yidhaahdo ama waa majaaz ama waxa weeye markaa waa min baabi xadfi mudaaf macnuhu wuxuu u dhacayaa lahu calaya alfu dirhamin ilaa sawban ay ilaa qiimata sawbin qiimo sawb mooyaane kun dirham buu igu leeyahay marka laga reebo qiimo sawb oo aanu igu lahayn mooyaane qiimo maro oo aanu igu lahayn mooyaane marka qiima waxay noqonaysaa min baabi xadfi lmudaaf ama min baabi xadfi lmudaaf maahee wixii markaa marada goynayey oo lacagaa lagu magacaabay inay tahay marada lafteedii ya majaazan baa lagu magacaabay qadarkii marada goynayey baaba waxaa lagu magacaabay inay mare tahay nooca ay sheegayaan waxaa la mida ah, halkay soomaalidu yidhaahdaan geel waa geel wixii gooyaana waa geel geel waa geel wixii geel gooyaana waa geel yacnii geel bay ka dhigan yihiin markaas waxay ka dhigeen cayntii geel ba inay yihiin marka marada wixii goynayee qiimo u ahaabaa waxaa laga soo qaaday ka'annahu inay maraba tahay haddama aragtaa culammadii carabiyada qaarkoodna wejigaa waa mareen oo badruddiin ibnu maalik baa laga sheegay inuu yidhi waxaa lagu xambaarayaa in qiimo marka ay tahay marka qiimaha sawbkaa marka laga jaro ictiraafku inta kale ku dhacaya inta kale ayuu ku dhacay calaa haada marka si aan loo awilo majaas ha lagu sheego ama markaa qiimaha la qadaree waxay noqonaysaa inuu dib muttasil ka noqday waayo qiimaha sawb waxay ka mid tahay nooca lacagtay ka mid tahay wuxuu yidhi sheikhu raximahullah waalaslu asalku bimacnaa raajixii haalibkiiyo xaqiiqadu fiiha ay fi listisnaa istisnaaga gudihiis anna mustasnaahu waa in kala soo reebay min jinsihi nooca ka laga soo reebayo inuu ka mid ahaaday ow kaa la nooc yahay culamada qaar waxay ku sii darayaan xukunka loo xukumaya mustasnahana waa inuu yahay xukun kulliddi ah xukunkii mustasnaa minhuga loo xukumayo labadaa qayd markay israacaan buu mutasil noqonayaa labada mid haddii la waayana wuxuu noqonayaa munqatic waa sidaa laa yaduuquuna fiiha almowta ila almowtata aluulaa laa yaduuquuna fiiha almawta aakhiro gudaheeda geeri ku dhadhamin maayaan ila almawtata aluulaa ay laakina almawtata aluulaa qad daaquuha fi ddunyaa ha yeeshee geeridoodii hore adduunyaday ku dhadhamiyeen marka haddaan la raacin lahayn ila almawtata aluulaa geeridaa hore inaynay adduunyada ku dhadhamin lagama fahmeen hadalkaa hore kumana tusiyen marka wuxuu noqonayaa idan istisnaagu munqatic buu noqonaya iyadoo mustasnaha la soo reebaya noocii ka laga soo reebaya ka mid yahay ayuu haddana munqatic noqday wuxuu u noqday haba la nooc noqday waa soo gudageli waayey oo wuxuu u soo gudageli waayey xukunku toos uguma liddi aha waa ka berbersan yahay waayo inaan aakhiro gudaheeda geeri lagu dhadhamin naqiid uma aho kama soo hor jeedo in adduunyadii geeri lagu dhadhamiyey ee waxaa naqiid u aho ka soo hor jeeda in aakhiro geeri lagu dhadhamiyo iyo inaan aakhire geeri lagu dhadhamin ba isku liddi ahoo toos isugu abbaaran ya marka cadamu dawqi lmowti fi laakhira munaaqid uma aha oo liddi kuma aha inay adduunyada gudaheedii geeri ku dhadhamayeen idan yasiiru munqaican wuxuu noqonaya istisnaagaasi munqaic sheekhu wuxuu uhi raximah ullah wajaaza min siwaahu waa bannaanaaday istisnaaga ayaa bannaan min siwaahu ay min siwaa jinsi almustasnaa minhu ka wax laga soo reebayo jinsigiisa midaan ahayn in wax laga istisnoodaa oo laga reebaa waa bannaan tahay waana nooca la yidhahdo munqatica la yidhahdo istisnaa munqatic waana bimacnaa laakiin lasta calayhim bimusaytir ilaa man tawallaa wa kafar wuxuu macnuhu dhacayaa laakiin man tawallaa wa kafara fayucadibhu allahu alcadaaba alakbar macna alistidraak ayuu u dhacaya ee looma jeedo kan waxaad ku tahay musaytir baad ku tahay kan jeestee gaaloobay muraadku maaha midna musaytir kuma aha ee macnuhu wuxuu dhacayaa laakiin man tawallaa wakafara kafara fayucadibahu allahu alcadaab alakbar wajaaza an yuqadama almustasnaa waashartu aydan liduhuuri almacnaa wajaaza waa bannaanaaday an yuqadama almustasnaa in la hormariyo ka la soo reebaayo in la hormariyaa waa bannaantay washartu aydan shardiga in la hormariyaana waa bannaan tahay oo mashruudka laga hormariyaa liduhuuri ilmacnaa macnuhu inuu muuqanayo daraaddeed ayay markaa u bannaan tahay sheikhu wuxuu inoo tilmaamaya mustanaha iyo mustasnaa minhuga asalku wuxuu yahay inuu horeeyo mustasnaa minhugu cagsigu haddaba waa bannaanta oo in mustasnaa minhugu dambeeyo mustanaha la hormariyaa oo kii la soo reebayey horreeyaa haddii macno la garanayo oo aan macnuhu qumuud gelaynin waa jaa'izo waa bannaantay waayahay wuxuu sheikhu u tusaaleeyey aayaddii ku saabsanayd ikraaha man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu mutma'inun biliimaani walaakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim ghadabun min allahi walahum cadaabun cadiim haddii la eego nasaqa in lagu wado cala tartiib sida macno ahaan loo fahmayo xukunka marka la dhammaystiro u sugnaanaya ayaa in laga reebaa ay iman lahayd ila man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan laakiin iyadoo xukunkii weli aanu dhicin ayaa laga reebay marka wuxuu noqonayaa iyadoo mustasnihii la hormariyey xagga carabi ahaan waxaa ka mida iyadoo kala soo reebaye la hormariyey shaacirku hadalku yidhi wamaa liya ila aala axmada shiicatun wamaa liya ila madhaba alxaqi madhabu ilaa mashcab alxaqi mashcabuna waa loo soo naqliyaa kumay tinin la yidhaahdo oo tashayuc ku sugnaa ayaa gabayga lahaa wuxuu idhi wamaa liya iima sugnaan ilaa aala axmada aalka nebi maxamed mooyaane shiicatun wax shiica ah qolo kale melihi qoladaydu aan jeclahay ee la dhacsanahay waa qaraabada nebi maxamed sala allahu alay wasalam marka shiicatun waa mustanaa minhu waana la dibdhigay tartiibta marka lagu wado waxay noqon lahay wamaa liya shiicatun ilaa aala axmada muxuu hormariyey ilaa aala axmada shiicatunna waa dambaysiiyey iyadoo wax laga soo reebayada wamaa liya ilaa madhab alxaqi madhabu ay wamaa liya madhabun ilaa madhab alxaqi marka madhabun waa dembaysiiyey iyadoo mustasnaa minhu ah ilaa madhabalxaqina waa horraysay iyadoo mustasnaa wamaa liya ilaa aala axmada shiicatun wamaa liya ilaa madhab alxaqi madhabu marka haddii la garanayo calaa kulli xaal mustasnaha waa la hormarin karaa wuxuu kaloo shiikhu tilmaamaya waxa bannaan shardigu inuu ka hormaro mashruudka inuu ka hormaraa waa bannaanta wuxuu u jeedaa shardigu lafdi ahaan in la horraysiiyaa waa jaa'is waana sidaa dee asalkaba ah umana jeedo shardiga wujuudiga ah oo wujuud ahaan shardigu inuu ka horreeyo mashruudka waa qaciba mashruud lama heli karo haddaan shardiga la helin laabudda an yataqadama alshartu alwujuudiyu cala almashruud shardiga wujuudiga ah inuu ka horreeya waa lagama maarmaan mashruudka oo marka shardigu dhaca dabadeed baa mashruudku dhacaya xagga dhicitaanka ama wujuudka waxaa horeeya shardiga in kharajti ila suuqi fa anti taaliqun markuu yidhaahdo talaaqu inuu dhaco iyo khuruujka suuqa ay u baxaysaa inuu dhaco keebaa horreeya keebaa hordhaca khuruujka ay suuqa u baxayso ya marka idan alshartu alwujuudiyu waa saabiqun cala almashruuti qatcan laakiin waxaa laga hadlayaa alshartu allafdiyu shardiga lagu lafdinaya lagu dhawaaqaya ku waa jaa'is oo shardiga la hor sheego cagsiguna waa bannaantaoo la dambaysiiyo laakiin waxaa haaliba in shardiga la hor sheego oo maalan haddaad tidhaahdo in ijtahada atalabatu fa akrimhum hadday dadaalaan ardaydu fa akrimhum sharaf shardigii baa la hor sheegay waana sidii asalka ahayd taqadama ashartu allafdiyu cala almashruud cagsiguna waa bannaantaoo mashruudka in la hormariyaana waa bannaanta oo la yidhahdo akrim idalabata in ijtahaduu ardayda sharaf in ijtihaduu hadday ijtihaadaan sharaf laakiin taasi waxa weeye mashruudkii baa hor maray calaa ra'yi albasriyiin kuma socoto marka waxay ku asixi kartaa ra'yu alkuufiyiin bay ku asixi kartaa waayo kan taqadumay jawaabu shardiga ama jazaa'u shardiga daalli buu u yaho waa ku tusinayaaye cayntiisii maaha kan hormaray markaa jawaabu shardi ma noqon karo wa jawaab shari laa yataqadam cala shar cinda albasriyiin laakiin kuufiyiinta haa kuufiyiintu waxay qabaan jawaabu shardigu waa ka hormari karaa shardiga haddaad tidhahdo akrim alabata in ijtahaduu waxay leeyihiin akrim alabata waa jawaabu shardigii oo mutaqadim ah laakiin basriyiintu waxay leeyihiin maya mar kollayba qaطcan mar walba waa inuu dambeeyaa xagga lafdiga laakiin markan waa maxduuf oo waa la qadarayaa waxaana daalli u ah hadalka hore waa mufasir wuxuu caddaynayaa jawaabu shardigii ee cayntiisa ma ahbeliyin calaa kulli xaal muraadka uga jeedaa washartu aydan liduhuuri ilmacnaa waa in laga tilmaamayo shardiga isagana markaa inaad hormarisaa inuu hormaraa waa jaa'iz oo waa bannaan tahay cibaarada ibnu cusaymiin uu hormarinayo waxaad mooddaa inay u eg tahay inuu leeyahay mashruudku inuu taqadumo oo shardiga ka hormaraa waa bannaanta wayajuusu taakhiiruhu markii dambena ka daba keenay marka cibaaradiisa waxaa loo fahmi karaa mashruudka hormaraya miyuu shiikhu u qastaya mise uma qastayo calaa kulli xaal laakiin sida shuraaxda kale ay caddeeyeen cibaaradiisu xoogaa ma caddee isaga eh laakiin waa aqbali kartaa inuu sidaa u wade sida shuraaxda kale caddeeyeen waxaa loo jeedaa shardiga laftiisa ashartu lafdi inuu ka hormaro cala almashruud ayaa bannaan waana sida asalka ah laakiin taas waxaa haddii lagu soconayo sida kuufiyiinta ta kale in la sheegaa ka habboonaansha badnayd laakiin marka sida basriyiinta lagu socdo dee marnaba isagu maba taqadumi karaba xagga lafdi ahaan laakiin markuu yidhi wajaaza waxay u yara eg tahay inuu ra'yiga odhanaya waa bannaantay sida kalena inuu raacayo inkastay culammadu yidhaahdaan in badanoo ka midi yacni aljawaazu waa jinsun lilwujuub oo marka shaygaasi waa jaa'is inaan waajib ahayn kama dhalanayso waa dhici kartaa in isagoo laazim ahoo waajib yahay haddana la yidhaha waa jaa'is oo jawaaskaa guda ballaaran marka waxa weeye waajibkii iyo mustaxabkii mid waliba waa soo gudagelayaa jawaaska sidaas waa loo taxliilin karaa calaa kulli xaal muraadka sheikhu u jeedaa waxay tahay ficlu shardigu waa hormari karaa oo waa taqadumi karaa lafdan cagsiguna waa dhici karaa laakiin sida basriintu qabaan mashruudku inuu hormara cayntiisu ma suuragal aha ee wax daalli u abaa ah hormaraya sheikhu wuxuuhi raximahullah wajaaza waa bannaan yahay an yuqadama almustasnaa in la hormariyo ka la soo reebaayo oo mustasnaa minhuga laga hormariyaa waa bannaan tahay waa haddii la garanayo washartu aydan waxaa kaloo bannaan shardiga in la hormariyo noqoshaynu ku noqonnay aydan wuxuu yidhi idnaa aydan baa macnuhu u dhacaya waa noqonnay noqoshee iska muctarid bayna noqonaysaa waa mafcuul mutlaqa idnaa baa loo qadaraya ay la soo sheegay haddana marka mar labaad wax taqdiimkii ku dhacaya la sheegay saasuu aydan u yidhi wuxuu u bannaanaaday liduhuuri ilmacnaa macnuhu inuu daahir yahay oo muuqanayo daraaddeedoo la garanayo wa yuxmalu lmutlaqu mahma wujida cala aladii bilwasfi minhu quyida famulaqu altaxriiri fi alaymaani muqayadun fi alqatli biliimaani fayuxmalu lmutlaqu fi altaxriiri cala aladii quyida fi altakfiiri sheikhu waxau uhi raximah ullah lmutlaqu waa lagu xambaarayaa mutlaqa naska itlaaqan ee aan qaydnayn mahmaa wujida mar kastoo la helo cala aladii bilwasfi minhu quyida ama mahmaa wujida si kastoo loo helo mahmaa miyay darfiyo koobsanaysaa mise ma koobsanayso badanka nuxaaddu waxay leeyihiin koobsan mayso laakiin ibnu maalik isagu wuxuu qabaa inay markaa koobsanayso mahmaa wujida si kastoo loo helo cala aladii bilwasfi minhu quyida cala aladii kii baa lagu xambaarayaa quyida bilwasfi minhu lagu qayday wasfiga lagu qayday minhu xaalu wasfigaasi xaggiisa ka ahaaday fa mutlaqu taxriiri xoraynta sii daysan ee aan wasfi lagu qaydin fi alaymaani ay fii kafaarati alaymaan dhaaraha kafaara gudkooda gudaheeda la itlaaqay taxriirkaas muqayadun waa mid la qaydaayo oo lagu dabraayo ama lagu xidhaayo fi lqatli biliimaani kafaara qadar fii kafaarati alqatli kafaarada dilka gudihiisa waxaa lagu qayday biliimaani iimaan baa lagu qayday fa yuxmalu lmutlaqu waa lagu xambaarayaa mutlaqa fi taxriiri xoraynta gudaheeda cala aladii quyida kii lagu qayday fi takfiiri kafaara gudka gudihiisa lagu qayday waxaa loo jeedaa kafaaratu alqatli sheekhu wuxuu kaga hadlayaa halkan masalada ku saabsan mutlaqa iyo muqayadka iyo in laysku qaydaayo mutlaq waxaa la yidhahaa naska aan wasfi gaara lagu qaydin ee la itlaaqay baa la yidhaahdaa marka mutlaquna waa cumuum bedeli ah cumuum shumuuli ah maaha waa itlaaqan yaho waa sii daysan yahay sifo gaaroo lagu qaydayna ma jirto mawdic hadduu ku yimaaddo isagoo mutlaqa mawdic kalena uu ku yimaado isagoo muqayada yuxmalu almutlaqu cala almuqayad waxaa lagu xambaarayaa mutlaqa naska ah ayaa ka muqayadkaa lagu xambaarayaa ida ittaxada asababu waalxukmu haddii sababta iyo xukunku labaduba ay midoobaan waa laysku xambaaraya waxaa la eegayaa isku sabab ma yihiin mutlaqa iyo muqayadkaas xukunkuna isku mid ma yahay mise ma aha afar suura ka suuragal ah inuu xagga sababta iyo xagga xukunka labadaba ka midoobo inuu labadaba ka midoobi waayo aw labadaba ku kala tago inuu sababta keliya ka midoobo sababtu isku mid tahay laakiin xukunku kala duwan yahay inuu xukunka keliya ka midoobo oo xukunku isku mid yahay laakiin sababtu kala duwan tahay waa arbacu suwar aan ku horraynay sababta iyo xukunku labaduba hadday kala duwan yihiin laa yuxmalu lmutlaqu cala almuqayadi bilijmaac ida ikhtalafa alsababu waalxukmu macan suuradaa layskuma xambaarayo oo mutlaqii muqayad laguma xambaarayo waayo waa laba shay oo kala duwan oo aan shaqo isku lahayn idan in markaa la ysku xambaaraa ma suuragal ah taas iyadu waa suuro suuro labaad waxay ku saabsan tahay labaduba waa midoobeen sababta iyo xukunka labaduba waa isku mid suuradaana jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waa ku xambaarayaan qolyaha xanafiyada keliyaa diidan waana laga raajaxsan yahay sida jamaahiirtu mareen baa saxan in haddii sababta iyo xukunka labadaba ay isku mid ka yihiin in laysku xambaarayo oo yuxmalu mutlaqu cala almuqayad la odhanayo suura saddexaad waxay tahay sababta ayaa isku mid ah laakiin xukunkaa kala duwan ma laysku xambaaraya mise layskuma xambaarayo khilaaf baa ku jira bayna ahlicilm ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin sababtu hadday isku mid tahay waa laysku xambaaraya sababtii baa isku mid ah xukunkiina waa kala duwan yihin cala sabiili mihaal wa aydiyakum ila almaraafiqi aayatulwuduu waxaa layna amray in gacmihii la maydho ilaa laga gaadhaayo suxullada laga gaadhaayo maydhista ilaa halkaa in la wado aayadda lafteeda markii gagabaysiga lagu sheegayeyna famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minh wejiyadiinna masaxa gacmihiinnana masaxa oo wax ka mida saciidkaa ku masaxa marka gacmaha ilaa halka la masaxayo lama sheegina waa la itlaaqay bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin yuxmalu lmutlaq cala almuqayad waayo sababta ayaa isku mid ah xukunku iyo aanu isku mid ahaan xukunka midna waa masaxaad waa gegebaysigii midna waa maydhis marka waa laba xukumoo kala duwan midna masxi baa waajiba midna biyo in lagu weysaysta ayaa waajiba ha yeeshee sababtaa isku mid oo sababta mid waliba waa xadas xadas baa sababay weyse jab marka culamada qaar waxay dhahen waa laysku xambaaraya ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahaan layskuma xambaarayo saxiixu waxay tahay inaan lagu xambaarayn oo kale adillo gaara baa la hayaa oo sheegaysa in kafaynka ay noqonayso wax la masaxaya oo xadiiskii markaa uu sheegayey innamaa yakfiika an taquula biyadayka haakada waxaa kugu filan inaad gacmahaaga sidaa ku tidhaahdo bimacnaa sidaa ku samayso markaasuu labadii gacmood uu dhulka ku dhuftay dabeedna wuxuu ku masaxay wejigiisa iyo labadiisa kaf ayuu ku masaxay xadiiska saxiixaynka suurada afraad waxay ku saabsan tahay xukunkaa isku mida laakiin sababtu waa kala duwanta iyadoo xukunku isku mid yahay sababtuna kala duwan tahay waxaa ka mida kafaaratu dihaar kafaaradii dihaarka markii laynoo sheegaayey saddex xukum oo kala duwan baa laynoo sheego mid waliba kafaaro noqonaya oo muratab ah saddexda qaarkood waa la qayday min qabli an yatamaassaa baa lagu qayday qaarna lama qaydin waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna lima qaaluu fataxir raqabati min qabli an yatamaasa xukunkii waa kala duwan yahay oo midna waa qoor xorayn mid waa soon laba bilood oo mutataabicayna la soomayo labadaa mid walba waxaa lagu qayday min qabli an yatamaasa ta saddexaadna waa itcaam waa quudin lixdan miskiin la quudinayo iyada laguma qaydin min qabli an yatamaasa ma la odhanayaa yuxmalu almutlaqu cala almuqayad bacdu ahli cilmi waa leeyihiin waxay leeyihin mar hadday sababtu isku mid tahay oo sababta kafaarada keensatay mid walba waa dihaar marka asababu waaxidun mar hadduu sababtu isku mid tahay waa laysku xambaaraya waana siday shaaficiyadu marayaan culamada qaarkood waxay leeyihiin maya marba haddii waxa weeye tanna lagu qayday tanna aan lagu qaydin uuna xukunku kala duwan yahay layskuma xambaarayo marka waxay la mid tahay suuradii hore aynu tusaalay inay la mid tahay ee tayamumka iyo weysada ku saabsanayd a miaal awdax iyadoo xukunku isku mid yahay oo sababtu kala duwan tahay waa tamatniga inoo saaran fa mutlaqu taxriiri fi alaymaani muqayadun fi lqatli biliimaani fayuxmalu lmutlaqu fi altaxriiri cala aladii quyida fi altakfiiri labadaa kafaaro waa kafaarat alaymaan iyo kafaarat alqatli kafaaranima ha ka dhaxaysee laakiin sababta kafaarada keensatay waa kala duwantoo midna waa dil midna waa dhaar marka waa laba sababoodoo kala duwan weeye wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a waman qatala mu'minan khata'an fataxriiru raqabatin mu'mina fataxriiru raqabatin mu'mina iimaan baa lagu qayday kafaarat lyamiinna iimaan laguma qaydin kafaarat dihaarna waa la waa la iطlaaqay fakafaarathu icaamu casharati masaakiina min awsati ma tudcimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqabah mu'mina lama socoto idan mid waa mutlaqah midna waa muqayada xukunku waa isku midoo mid walba waa qoor xorayn naf addoon ah baa la doonayaa in la xoreeyo layna amrayaa kafaar ahaanna loo amraya marka xukunku waa waaxid laakiin sababtoodu waa kala duwanti culammada qaarkood waxay leeyihin waa la ysku xambaarayaa marba haddii waxa weeye sababta ama xukunka labaduba ay isku mid noqdaan ama mid ahaan ay isku mid noqdaan waa la ysku xambaaraya marka waxay noqonaysaa in lagu xambaaray noqonaysa culammada qaarkood labada suura mid walba haddii mid ahaan ay ka midoobaan way ku xambaarayaan culamada qaarkoodna maya labada way kala duwayaanoo waxay odhanayaan haddii sababtu isku mid tahay laakiin xukunku kala duwan yahay layskuma xambaarayo laakiin haddii xukunku isku mid yahay walow sababtu haba kala duwanaatee waa laysku xambaaraya saasay leeyiin waxaa markaa mashaayikhda sharaxday qaarkood ay tilmaamayaan marka sababta iyo xukunku labaduba ay midoobaan oo isku mid yihiin in laysku xambaaraa inay tahay bilitifaaq oo laysku waafaqsan yahay itifaaqaana nadar baa ku sugan waxaa nadar ugu sugan yahay madhabta xanafiyadu ma qabto in laysku xambaarayo haddii labaduba ay midoobaan oo isku mid yihiin qaacido mutarida uma qabaan ee waxay leeyihiin haddii la garanaayo siday u kala horreeyiin kii dambeeyaa naasikh ah kii horreeyena mansuukh buu noqonayaa waxaa la eegayaa labada ka horreeyaa la eegayaa bay leeyihin calaa kulli xaal saas yada ayay markaa marayaan oo ay markaa tilmaamayaan marka khulaasadu waxay tahay mutlaqa iyo muqayadka in laysku xambaaro sidaas yada abay markaa tahay laakiin culamada qaarkood waxay ka reebaan suuray ka reebaan sida culamaau alxanaabila suuraday ka reebaan maxay tahay suuraday ka reebaan waxay tahay haddii ay ka dhalanayso taakhiiru lbayaan can waqti alxaaja haddii taasi ay ka imanayso markaa layskuma xambaarayo waxay u tusaaleeyeen xadiiska markaa sheegaya nabigu inuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ruuxii muxrimka ahaa in loo diiday khufayn inuu xidho in loo diiday kii waxa weeye waaye laba kabood mooyaane kii kale inuu khufayn xidho waa loo diiday marka laba xadiis baa soo arooray mid wuxuu sheegayaa hadduu waayo laba kabood man lam yajid naclayni falyalbas ilkhufayn waliyaqtachumaa asfala min alkacbayn hadduu kaba waayo khufaynkii waa xidhanayaa laakiin asfala min alkacbayn waa inuu ka jaraa yacni waxa weeye khufnimadii waa inuu wax ka banneeyaa mid waa kaas midna waa itlaaqayaayo wuxuu markaa sheegayaa kii laba kabood waaya khuffaynka ha xidho markaa sababtu ma isku mid baa mise waa kala duwan tahay waa isku mid xukunku ma isku mid baa mise waa kala duwan yahay waa isku mid xanaabiladu waxay yidhahdeen tan laguma xambaarayo tan layskuma xambaaray yidhahdeen oo waxaan laysugu xambaarayin bay yidhaahdeen waxaa ka dhalanaysa ta'khiiruulbayaan can waqti alxaaja waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam markii uu madiine joogay ama madiine agteeda uu joogay hadalkan uu yidhi dadka maqlayay waxay ahayd dad kooban walyaqtachumaa dad maxsuuroo kooban baa maqlayey khudbaddu carafo kaga khudbadaynayey markuu hadalku ku yidhina wuxuu ahaa markaa waxaa hadal caam ahoo dadka khaalibkoodu ay maqlayeen marka hadday laazim ahaan lahayd in ilaaba ilaa ruuxii aan kaba helayni khufaynka inuu wax ka jaro oo khufnimada ka bi'iyo nebigu markaasuu caddayn lahaa sala allahu alayh wasalam marba haddaanu sidaas yadaa sheegin waxay noqonaysaa xukunkii hore in la nasakhay marka waxay leeyihiin suurada noocaasoo kale ah culammada xanaabilada odhanaysa ee ay ka dhalanayso xamlul mutlaqi cala almuqayadi taakhiiru albayaani can waqti alxaajati ay ka laasimayso xaalka noocaasa layskuma xambaarayo ayay leeyihiin walow labaduba ha isku mid noqdaan ee waxay noqonaysaa min baabi naskhi nasakhaadda baabkeeday noqonaysa waxaa la odhanayaa xukunkii hore waa la nasakhay kan dambe ayaa lagu nasakhay baa la odhanaya laakiin jumhuurku waxay leeyihiin maya waa la ysku xambaarayaa suurada lafteeda mahmaa wujidaa sheikhu markuu yidhi wuxuu u jeedaa mutlaqu ha hormaro oo muqayadka ha ka hormaro ama ha ka dambeeyo ama ha la garan waayo mid horreeyey farqi ma ka lehee mar walba mutlaqa iyo muqayadka waa la ysku xambaarayaa haddii sababtiiyo xukunka ay iskaga mid yihiin labadaba iskaga mid ka yihiin waa laysku xambaaraya wakadaa hadday xukunka ay isku mid ka yihiin waa laysku xambaarayaa bay culammada qaarkoodna ay tilmaamayaan qaar odhanaya mid walba hadday eh, mid ahaan iskaga mid noqdaan waa laysku xambaaraya odhanayaana waa jiraan sheekhu waxau uhi raximahullah wa yuxmalu lmutlaqu waa lagu xambaarayaa mutlaqa mahmaa wujida markastoo la helo ha ka hormaro muqayadka ama ha ka dambeeyo ama ha la garan waayo mid horreeyey cala aladii kii baa lagu xambaarayaa quyida bilwasfi minhu lagu qayday wasfiga lagu qayday minhu xaal wasfigaasi xaggiisa ka ahaaday kaasaa lagu xambaaraya fa mutlaqu taxriiri xoraynta la itlaaqay fil aymaani dhaaraha gudahooda lagu itlaaqay ay fii kafaarati alaymaan kafaara gudka dhaaraha gudaheeda lagu itlaaqay muqayadun waa la qayday fi lqatli ay fii kafaarati alqatli kafaarada dilka gudihiisa ayaa lagu qayday biliimaani iimaan lagu qayday baydkaa wuxuu inoogu sheegayaa labadaa kafaaro midna inay mutlaqa yadoo ah soo aroortay midna yadoo muqayado ah soo aroortay mid walibana mawdicay ku sugan tahay ayuu kuu sheegay baydka soo socdana wuxuu kuu sheegaya in laysku xambaarayo fa yuxmalu waa lagu xambaarayaa almutlaqu mutlaqii fi taxriiri xoraynta ku saabsanaayee la itlaaqay cala aladii kiibaa lagu xambaarayaa quyida la qayday fi takfiiri kafaara gudka gudihiisa lagu qayday waxaa loo jeedaa yacni kafaara gudkii dilka ayaa loo jeedaa masalada mutlaqa iyo muqayadka iyo xambaarista la isku xambaarayo amhiladeeda waxaa ka mid noqonaya adilada sheegaysa riddada gaalnimada hadduu ruuxu ku dhinto camalkiisu inuu buraayo waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira waxaa lagu qayday dhimasho gaalnimadii lagu dhinto fayamut wahuwa kaafirun oo dhinta xaal uu gaal yahay dhinta waalxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilihi qaacidaduna waxay tahay xaalku waa wasfun lisaaxibihi saaxibulxaalka ayuu sifo u yahay caamilulxaalkana qayd iyo sharti buu u yahay marka waxay ka dhigan tahay bisharti inuu ku dhinto gaalnimadaas waxa baxday haddaanu ku dhiman waxaa laga fahmayaa markaa camalkiisu inaanu burayn aayadaha kale waa itlaaqeen waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu wahuwa fi alaakhirati min alkhaasiriin walow ashrakuu laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin saddexda aayadoodba waa mutlaqo aayat lbaqara waa muqayada bilmowti cala alkufri saas aawadee camalkuma wuxuu burayaa oo gaalnimadu ay burinaysaa mujarad in gaalnimada lagu dhaco mise waxay ku buraysaa marka gaalnimadiina lagu dhinto culammada qaarkoodba mid bay mareen laakiin alqowlu asaxiixu in sha allah waa qowlka odhanaya waa la ysku xambaarayaayo buritaanka camalku gaalnimada ku burayaa waxay ku xidhan tahay in gaalnimada lagu dhinto halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk